alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcalaa aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira su-aal baa waxay ku saabsan tahay xadiiska tilmaamaya alraakib ashaytaan walraakibaani shaytaanaan qofku miyuu ku dembaabaya hadduu rafiiq kala waayo kollay daahir maaha inuu ku dembaabaayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa intuu markaa heli karo inuu ku dadaalo inuu markaa eh, rafiiq helo inuu sidaa ku dadaalo in laga tilmaamaayo laakiin safarkii uu safro uu rafiiq waayey inuu ku dambaabayo taasi markaa kolley qowlkaasi saxiix maaha safar walba inuu helo rafiiq daaqadiisa kuma jirto dadkiina waxay kale leeyihiin dee dana kala duwan iyo meelo kala duwan ayay kala qabanayaan su-aal kale waxay ku saabsan tahay suuratulbaqaro marka guriga lagu akhrinaayo maxaa lagu kaaftoomayaa wax ka mid a mise kulligeed baa la akhrinaya sababta waxay tahay haddii kulligeed la akhriyo waa sida fiican haddii marka waxa weeye e, badankeeda ama qayb ka mida ah la akhriyana sha allaahu fadiilada qaarkeed waa lagu helayaa laakiin fadiilada dhammayska tirani waa in lagu wada akhriyo suuratulbaqara oo dhammaystiran waxaynu ku soo jirnay baabkii ku saabsanaa baabu fadli wuduu weysada fadligeeda ayuu u baab ahaa marka axaadiista qaar baynu gallay waxaanu ka bilaabaynaa insha allahu tacala xadiidka kun iyo shan iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo afar iyo afartan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam abuu hureyra wuxuu sheegay rasuulku sala allahu aleyh wasalam qaala uu yidhi idaa tawada'a alcabdu almuslimu wuxuu yidhi hadduu weysaysto addoonka muslimka ahi aw ilmu'minu ama addoonka muuminka ahi isagaa ka shakiyey raawiga ma almuslimu buu yidhi mise almu'minu buu yidhi faqasala wajhahu dabeed wejigiisa u maydho kharaja min wajhihi waxaa ka baxa wejigiisa waxaa ka soo baxa kullu khatii'atin dembi kastaoo nadara ilayha uu ku eegay bicaynayhi labadiisa indhood uu ku eegay maca almaa'i biyaha la jirkooda ay ka soo baxaan oo biyahay soo raacaan aw maca aakhiri qatri ilmaa ama biyaha dhibcahooda dhibicda ugu dambaysa ayay soo raacaan fa idaa qasala yadayhi markuu maydho labadiisa gacmood kharaja min yadayhi waxaa ka soo baxa gacmihiisa kullu khatii'atin dembi kastoo kaana batashathaa ay qabatay yadaahu labadiisa gacmood maca almaa'i biyaha la jirkooda ayay markaa ka soo baxaan aw maca aakhiri qatri ilmaa ama biyaha dhibcahooda dhibicda ugu dambaysa la jirkeeday la soo baxaan oo dembigaasi u raacaan fa idaa qasala rijlayhi markuu maydho labadiisa addin labadiisa addin markuu maydho ama labadiisa cagood markuu maydho kharajat kullu khati'atin mashataha rijlaahu maca almaa kharajat waa soo baxdaa kullu khatii'atin dembi kasta ayaa soo baxo mashatu rijlaahu labadiisa addin ay u socdeen macalmaa'i biyaha la jirkooday ka soo baxaan oo dembigaasi markaa biyaha raaca aw maca aakhiri qatri ilmaa waa min araawi mawdicyadan awdu ku sugantahay dhammaantood ama dhibicda ugu dambayse biyaha ayay la soo baxdaay oo raacdaa oo la dhacdaa xataa yakhruja naqiyan min addunuub ilaa uu soo baxo xaaluu saafi ka yahay oo uu nadiif ka yahay min adunuubi dembiyaba rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskan wuxuu tilmaamayaa fadliga weysadu ay leedahay ayuu tilmaamayaa waxaanuu sheegayaa dembiyada in lagu daadiyo oo dembiyadii lagu maydhaayo oo waxaweeye markuu wejiga maydhaayo markuu gacmaha maydhaayo markuu addimada maydhaayo yacni meelaha dembiyadii ka dhacoo dhan ayaa marka waxaweye raacaya weysada raacaya ayaa weysada raacaya dembiyadaas markaa waysada raacaya ka maydhmayaana waxay culammadu yidhaahdeen waa dembiyada sakhaa'irta weeye waa dunuub asakhaa'ir waa dembiyada yaryar dembiyaduna waxay u qaybsamaan sakhaa'ir iyo kabaa'ir marka dembiyada waaweyne laabudda min tawba waa in ilaaba ilaa laga toobad keena waatuu sheegaayo xadiidkii muslim saxiixa ku soo wariyey alsalawaatu alkhamsu waaljumucatu ila aljumucati waramadaanu ila ramadaan mukafiraatun lima baynahunna ida ijtunibat alkabaa'ir xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam salaadaha shanta ah iyo jumco in la tukado ilaa jumcada kale oo labadii jumcaba markaa la tukado ramadaanna markaas la soomo ilaa ramadaanta kale mukafiraatu lima baynahunna ida ijtunibat ilkabaa'ir wixii u dhaxeeya way daadiyaanoo way masaxaan haddii dembiyada waaweyn laga dheeraado riwaayo kale waxay sheegaysaa maa lam tughsha alkabaa'ir haddaan kabaa'irta lala imanin marka kabaa'irtii nebigu waa ka reebay calayhi salaatu wasalaam saas aawadeed jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen dembiyada lagu dhaafayo xasanaadkan lagu dhaafayo ama weyse ha noqoto ama salaada ha noqoto ama jumcad ha noqoto ama waxaweeye soonka ha noqoto waxa waxaweye waa dembiyada sakaa'irta waa dembiyada yaryar ina alxasanaatu yudhibna sayi'aat waxay ku saabsan tahay sakaa'ir dunuubkaay ku saabsantah yidhahdeen xadiidka koley muslim saxiixa ku soo wariyeyna waa ku cad yahay waayo waa ka reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam kabaa'irtii ida ijtunibat ilkabaa'ir iyo maa lam tughsha alkabaa'ir inkastoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen xadiiskii tilmaamayey shanta salaadood ayaa dembiyada lagu markaa masaxaayo lagu baabi'iyaa xadiiska caynkaas waxway tilmaamaya kolley waa inoo keeni doonaa abwaabta kolley dambe waa inoogu keeni doonaa insha allahu tacaala ee fadliga salaada iyo ku saabsan ama jamaacada ku saabsan saan rajaynaayo xadiidkaasoo kale wuxuu tilmaamayaa uu nebigu ku shabahay calayhi salaatu wasalaam qofka shanta salaadood tukadaa inuu la mid yahay ruux shan goor maalintii maydhay markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hadduu markaa shan goor uu qofku maydho maalintii ayabqaa min daranihi shay uskagiisii wax ma ka hadhayaan markaasa yidha mee waxba ku hadhi maayo wax uskagiisa ka hadhayo oo jidhkiisa ku hadhayaa ma jiro markaasuu yidhi fakadalika asalawaatu alkhams salaadaha shantina saasay la mid tahy oo sida markaa shantaa goor ee la maydhaa uskaga jidhka aynay waxba ugu reebaynin baa shanta salaadoodna haddii la tukado ayna dembiyadii waxba ugu reebayn bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen hadday sakhaa'ir keliya ku kooban tahay nebigu miyuu ku mateli lahaa maydhashadaa shanta goor maalintii la maydhanayo dabeedna u odhan lahaa ma waxbaa ku hadhaya sidaasoo kale ay salaaduhuna la mid yihiin shanta ahy marka waxaa lagu xambaarayaabay daa'ifo culammada ka midi ay yidhaahdeen in fadiilo markii dambe nebiga loo kordhiyey tahay ay dhici karto kabaa'irtana in lagu dhaafo dadkiina waa sii kale salaad wanaagsan yihiin waa ku kala dadaal badan yihiin in waxaweye cid ka soo tukata in laga wada masaxaa ma yacni dhacayso fadiilada ay ku helayaan salaaddii waa kala weyn tahay ajarku waa kala badan yahay cala kulli xaal culammada qaar baa doonay taa inay ka istimbaadaan oo yidhaahdaan waxa weeye kabaa'irtana waa dhici kartaa in markaa wax ka mida lagu dhaafo laakiin maaha macnaheedu qof kasta oo markiisa waxa tukaday shanta salaadood in kabiiro ku hadhaysa ayna jirin hadday saa noqon lahayd dee dadka ahlu salawaadka ahi cidi naarta kama gasheen ya waxaa laynoo sheegay dad tukan jiray oo naarta gelaya inay jiraan oo aahaaru sujuudka lagu soo saari doono ayaa markaa laynoo sheegay cala kulli xaal xadiidkani wuxuu tilmaamayaa fadliga weysadu ay leedahay jamaahiirtuna waxay yidhaahdeen sakaa'irta lagu dhaafaa xadiiskana waa deliishadeen lakiin kabaa'irta waa in laga toobadkeena waxaa laga qaadanaya waxaa ka mida in alfaadda nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam lagu dadaali jiray waayo aw awda ku soo noqnoqotay waxay sheegaysaa lafdigu ma kan buu ahaa mise kan buu ahaa markay ka shakiyeen labadii waa israaciyeen yacnii awna waa geliyeen ama sidaasuu yidhi ama saasuu yidhi marka waa taxari alfaadi nabiy sala allahu aley wasalam alfaaddii nebiga iyo ereyadii nebiga dadaalka lagu dadaalayaa laga qaadanayaa oo haddii ay ka shakiyaan labada lafdi xataa israacinayaan oo ay odhanayaan taa ama taasuu yidhi sida ay odhanayaan xadiiska kun iyo lix iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo shan iyo afartan wa canhu abu hureyre wuxuu ka soo wariyey muslim radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam in rasuulka ilaahay ata almaqbara inuu xabaalaha tegey nebigu calayhi salaatu wasalaam xabaalaha ayuu tegey oo gaadhay faqaala waxau yidhi assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniin assalaamu nabadgelyo calaykum korkiinna ha ahaato daara qawmin mu'miniin yacnii qowm markaa mu'miniina daartood ayaan markaa u jeedaa ayaan u jeedaa ama iyo ahla daari qawmin mu'miniin daar qow mu'miniina kuwii u ehelka ahaayow nabadgelyo korkiinna ha ahaato marka daara waxaa lagu nasbinayaa yacni markaa nidaa oo yaa daara qowmi mu'miniin la yidhaahdo ama waxaa lagu nasbinayaa marka ikhtisaas akhusu waxaan gaar yeelayaa daara qowmin mu'miniin oo markii calaykum la yidhi ayaa haddana waxa weeye marka takhsiiska la sameeyey akhusu waxaan gaar yeelayaa daara qowmi mu'miniin dad mu'miniina daartooda ayaan gaar yeelaya ama munaado laga dhigo ahlana la qadaro oo mudaaf marka waxa weeye min baabi xadfi mudaaf ayaa ahla daari qowmi mu'miniin daar qoom mu'miniina kuwii u ehelka ahaayow nabadgelyo korkiinna ha ahaato ama assalaamu calaykum ay xifdu asalaami calaykum ilaaha assalaam ilaalintiisu korkiinna ha ahaato wa innaa in allaahu bikum laaxiquun wa innaa annagu in shaa allaahu hadduu ilaahay doono bikum laaxiquun idinka ayaannu idinsoo haleelaynaa oo waa daba joognaa waa idinka imanaynaa wadidtu annaa qad ra'aynaa ikhwaananaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wadidtu waxaan jeclaystay annaa qad ra'aynaa annagu inaannu aragno ikhwaananaa walaalladay inaannu aragno ayaan jeclaystay qaaluu waxay yidhaahdeen awalasna ikhwaanaka yaa rasuula allah miyaannaan ahayn walaallada miyaannaan ahayn rasuulka ilaahayow walaallada miyaannaan ahayn rasuulka ilaahayow qaala wuxuu yidhi antum asxaabii idinku waxaad tihiin asxaabtaydii baa tihiin baa uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam idinku asxaabtaydii ayaa tihiin wa ikhwaanunaa walaalladayo alladiina kuwii lam ya'tuu bacdu weli aan iman weeye qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii kayfa tacrifu man lam yaati bacdu min ummatika yaa rasuula allah saaad u garanaysaa ee u aqoonsanaysaa man lam yaati midaan imanin bacdu weli aan iman min ummatika oo ummaddaada ka mid ahaaday xaaluu ummaddaada ka mid ahaaday midaan weli iman saaad u aqoonsanaysaa u garanaysaa yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow faqaala wuxu uhi nabigu calayhi asalaatu wassalaam ara'ayta low anna rajulan lahu khayrun gurun muxajalatun bayna dahray khaylin duhmin buhmin ara'ayta waxaad ka warrantaa low anna rajulan in nin lahu khaylun farda ay u sugnaadeen fardahaasoo gurun wejiyo cadcad oo wejiyo dharan ee fardahaasoo muxajalatun qoobabkooduna ay cadcad yihiin oo addimadooda iyo gacmahooduna ay cadcad yihiin bayna dahray khaylin fardana ay ku dhex jiraan fardahaasoo duhmin madow oo buhmin madowoo dugul ah oo labadaba madow lagu fasiro duhmin waxa weeye waa markaa waa madowi waa jamcu adham buhminna yacni madowga waa lagu fasiray marka waxa weeye fardo madmadow aad u madmadowo dugul ah ku dhex jira fardihiisuna ay wejiye cad yihiin oo wejiye dharan yihiin qoobabkana ay cad yihiin waxaa kaloo buhmin lagu fasiray tafsiir labaad ee buhmigu waa midab kale aanu taraxayn midabka ah oo marka shaygu markaa madow yahay oo madowgii aan midab kale ku darsanayn markaasaa buhmun la yidhaahdaa ama midabku caddaan ha noqdo ama madow ha noqdo haddii midabka aan midab kale tarraxayn laa yukhaaliduhu lownun aakhar markaasaa waxaa la yidhaha buhmun baa la yidhahdaa culamada qaarna saasay u fasireen bayna dahray khaylin duhmin farda ay ku dhex jiraan fardahaasoo duhmin madow oo buhmin aad u madow ama midab kale madowga aanu tarraxayne madow saafiya oo aad ah, ay madow yihiin fardahaas ay ku dhex jiraan alaa yacrifu khaylah miyaanu fardihiisa garanayn fardihiisa miyaanu ka garanayn fardaha qaaluu waxay yidhaahdeen balaa yaa rasuula allah haa waa garanayaa rasuulka ilaahayow qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wassalaam fa innahum ya'tuuna ghuran muxajaliina min alwuduu innahum iyagu kuwaa ummaddayda iman doonaa ya'tuuna waxay imanayaan maalinta qiyaame ghuran xalay wejiye cadcad bay imanayaan muxajaliina xaalay markaa qoobab cadcad yihiin oo gacmaha iyo addimadana ay cadcad yihiin oo la caddeeyey ayay iman doonaan yani nuur baa marka waxa weeye yani ku sugan min alwuduu'i waysada daraaddeed ayay markaysaa la wejiye cad yihiin oo gacmaha iyo addimadana la cad yihiin oo la nuurayaan wa ana faraduhum cala alxawd anna marka waxaan kaga horreeyaa ceelalyadoodaan ahay oo darkaan uga horreeyaa faradka waxaa la yidhahdaa xoolaha marka la soo aroorinaayo qofka marka ceelka uga sii horeeya ee marka waxa lagu waraabinayo usii hagaajiya kaasaa waxa la yidhahda farad baa la yidhahda waa ceelalyo yacni anna waxa weeye yacni darkaan uga sii horeeyaa oo ceelalyadoodan ayaan ahay rawaahu muslim muslim ayaa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani aynu joognaa wuxuu tilmaamayaa fadliga ay leedahay weysadu oo cidda weysaysan jirto weysada ilaalin jirtay weysada si wanaagsan u weysaysan jirtay in xubnihii weysadu ay nuurayaan maalinta qiyaame taasna ay tahay calaamada ay ka leeyihiin ummatu muxamed ummadaha kale fadiilo gaara oo la siiyey weeyaan marka weysada fadligeeda ayay ka mid tahay maadaama sabab ay u tahay weysadu wejiya caddaanta iyo gacmaha iyo addimadu inay caddaadaan oo nuuraan maadaama weysadu u sabab tahay waa min fadli wuduu bay gelaysaa fadliga weysaday gelaysa xadiisna waxaa ku soo aroortay laa yuxaafidu cala alwuduui ila mu'min weysada ma ilaaliyo muumin mooyaane cid kale ma ilaaliso yacni muumin mooyaane cid kale ma ilaaliso waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inuu wada jeclaa oo xataa kuwaanu arkin oo saxaabadiisii aan noqonin ee ummaddiisa caamka uun ka mid ah nebigu inuu la kulmo inuu jeclaa ayaa markaa laga qaadanaya maaha macnaheedu markaa ikhwaanku nebiga calayhi salaatu wasalaam walaaladii inay ka khayr badan yihiin saxaabada nebiga sala allahu aleyh wasalam saxaabadu ikhwaannimada walaalnimada iyo markaa macno ka siyaadaaba waa haystaan saas aawoodee haddii cidi fadiilada caamka iyo fadiilada khaaska labadaba haysato fadiilada khaaskaa baa lagu sheegaa waayo cidda fadiilada khaaskii u sugnaatay fadiilada caamkaana waa leedahay maaha macnaheedu in la odhanayo yacni saxaabada nebigu waa u diiday marka inay walaalihiisa yihiin yacni walaalihiisa mu'miniintoo dhan baa ah innama almu'miniina ikhwa yacni wax iyaguna waa min afdali almu'miniin mu'miniinta kuwii ugu fadliga badnaa bay ka mid yihiinoo bacda alambiyaa asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam baa ugu fadli badan marka maadaamay sidaas tahay mu'miniinta fudaladoodii bay ka mid yihiin asxaabta nebigu sala allahu aleyh wasalam marka ikhwaan iyo ziyaadaba waa yihiin laakiin fadiilo ka khaasan ikhwaannimada ayay haystaan oo ah inay yihiin asxaabu nabiy sala allahu aleyh wasalam marka suxbaduna fadli gaara ayay leedahay iyadaasi fadli badan marka yacnii fadiiladii khaaska ahayd buu nebigu ku sheego asxaabtaydii baa tihiin buuri yacni fadiilada caamkaana dee waa soo gelayaan laakiin dadka dambe waxay haystaan un fadiilada caamka ah oo maxay ah ikhwaannimada inay nebiga calayhi salaatu wasalaam walaaladiis yihiin inama almu'minuuna ikhwa taasay haystaan laakiin suxbadii waa seegtay oo waa waayeen laakiin ikhwaannimadii baa u baaqiya waxaana afdal ah asxaabta nebiga sala allahu aleyh wasalam baa fadli badan marka macnaha xadiiskan oo kale yaanu kugu qalloocanoo ha moodin in laga tilmaamayo inay marka cidda dambe fadli badan tahay oo saxaabadii marka ikhwaannimada ay waayeen ee yacni markaa oqorada dambe ay la gaar tahay sidaa ha u qaadan yacni ikhwaannimadu waa u sugan tahay laakiin wax ka ziyaadaa bay haystaan oo khaas ah fadiilada khaaska ah baana marka ruuxa lagu sheegayaa marka waxa weeye fadiilada caamka ah aanu iyada keligeed aanu haysanin fadiilada khaaskae afdalka ah ayaa lagu xusaya lagu sheegaya laakiin ciddii fadiilada khaaskae afdalkaa waaya ayaa fadiilada caamka ah yacni markaa lagu sheegaya waxaa la mid a ah xadiiskan marka laga hadlayo suxbada iyo ikhwada laga hadlayo xadiiskii tilmaamayey ee nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka yaa iimaankooda ugu layaa badan yahay markaasay yidhaahdeen malaa'igta markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa lahum laa yu'minuuna wahum cinda rabbihim oo maxay u rumayn laayihiin malaa'igtu ay u rumayn waayeen iyagoo rabbigood agtiisa ku sugan yacnii iimaankooda waa laga layaa badan yahay yaa markaasaa yidhi haddaan nebiyada ugu layaa badan yahay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wamaa lahum laa yu'minuuna walwaxyu yanzilu calayhim oo maxay nebiyaduna u rumayn la'yihiin iyadoo waxyigu ku soo degaayo markaasay yidhahdeen naxnu haddaa annaga ayaa iimankayagugu layaab badan yahay markaasuu wamaa lakum laa tu'minuuna wa ana bayna adhurikum oo maxay idin sugnaado aydaan u rumaynaynin iyada oo anigu aan dhexdiinna ku suganahay markaasay haddaa u ayo markaasuu yidhi waa dad iman doona markaa aniga dabaday iman doona oo yajiduuna suxufan fa yu'minuuna bihi kutub bay helayaan kutubtaasaynay markaa rumaynayaan kuwaasaa iimaankooda ugu layaa badan yihi xadiiska caynkaasi duruq buu leeyahay culamada qaarkoodna waa quweeyeen marka xadiiska laftiisu ma tilmaamaayo afdalnimada lagama tilmaamaayo acjab baa laga cabiray acjab farqa u dhaxeeya moogtay yacni yaa iimaankooda ugu mudan yahay ugu fadli badan yahay iyo yuu ugu layaa badan yahay afdal ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam yuu iimaankooda ugu fadli badan yahay ma odhan yuu ugu layaa badan yahay buuli saas aawadeed buu markaa wuxuu tilmaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam malaa'igta iyo nebiyada iyo asxaabta nebiguba in iimaankooda laga layaab badan yahay oo cidda iimaankooda ugu layaabka badan yahay inay yihiin dadka markaa dib ka iman doono oo nebigii aan arkin oo kutubuhun helaya kutubaha akhrisanaya kutubaha rumaynaya ku camalfalaya kuwaasaa iimaankooda ugu sii layaab badan yahay wa acjab baa la yidhi afdal ma aha ila waa la garanayaa in nebiyada iyo malaa'igta iyo asxaabta nebiga midnaba aynaan ka fadli badnayn qatcan qof kastoo muslimu waa garanayaa inaynan nebiyada ka fadli badnayn oo ummadda markaa dambe ee imanaysaa ee mu'miniinta ee ahluliimaanka ahi nebiyada ilaahay inaynay ka fadli badnayn waa la garanayaa haddana marka acjabnimadii iimaankoodu inuu la yaab badan yahay nebiyadii waa loo diidey malaa'igtiina waa loo diidey asxaabtii nebigana waa loo diidey yacni markaa dadka yani nebigii aan arkin ee kutubahaasun helay kutubaha akhristay rumeeyey oo ku camalfalay oo raacay kuwaasaa iimaankooda ugu layaa badan yahay marka afdal ha u qaadane waa ajab weeye acjab weeye markaa saas yadaa weeye see loogu qaadan karaa in afdal loo jeedo iyadoo nebiyadii ay ku jiraan marka waxaan yani hadalkan ay ku jiraan xadiiskan waxaa kaloo ku sugan nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa inuu ceelalye u yahay waa bushaaro ummadda loo bushaaraynaayo nebiga waxaa u sugnaaday dar baa u sugnaaday darkaas ciddii shareecadiisa ka cabbi jirtay bimacnaa ku camalfali jirtay oo ku dhaqmi jirtay oo ka dhimbiil qaadan jirtay ayaa darka ka cabbi doonta cilmi ahaan ciddii shareecadiisa cabbi jirtay ayaa markaa waxaa weeye darkaa laga waraabin doonaa waa xawdu nabiy sala allahu aleyh wasalam waana dar weyn oo ballaadhan weelka yaallaa waxay la mid yahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xidigaha cirkoo kaluu la mid yahay xagga dhalaalkiiyo nuurkiiyo xagga farabadnida mid walba waana dar weyn ka hal mar qurquro ka cabbaa lam yadma' bacdaha abada weligii dib uma harraado dadku waxay soo baxayaan aakhiro iyagoo harraaddan iyagoo harraadan bay xabaalihii ka soo baxayaan markaa darka nebiga sala allahu aleyh wasalam ayaa laga waraabinayaa dadka marka waxa wanwanaagsane marka ahluliimaanka ah qaarna waa laga eryayaa waa laga baacinayaa oo darka nebiga waa laga eryayaa marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam darku ummadda uga horreeya ummatulijaaba ayuu darka uga horreeya taasina bushaaray u tahay inuu ceelaliyo inuu yahay bushaaro ayay markaa inuu tahay waxaa kaloo laga qaadanaya xabaalaha in la tago oo la ziyaarto oo loo duceeyo oo nebigu ata almaqbara almaqbura iyo almaqbara yacni mid walba waa la yidhaahdaa dabeedna wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum daara qawmin mu'miniin wa ina in sha allahu bikum laaxiquun yacni waxa weye saas yadaa buu yidhi waa u duceeyey waa ixsaan ila alamwaat amwaadda dhimatay ayaa loo samafalaya saas aawadeed wakhtiyada qaarkood nebigu xabaaluhu u qasdi jiray inuu tago saqda dhexuu xataa tegi jiray siduu qalbigiisa ugu jilco aakhirana ugu xasuusto ayuu wakhtiyada qaarkood saqda dhexe intuu guureeyo ayuu xabaalaha tegi jiray ya yaday mugdi tahay ayuu xabaalihii dul tegayaa markaasuu u ducaynayaa markaasuu ku cibro qaadanaya saas yadaa buu samayn jiray marka xabaalaha ziyaaradkooda in la yacni badiyo baa laga qaadanaya zuur alqubuur fa innaha tudakirukum alaakhira xabaalaha booqdaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aakhira idin xasuusinaysaaye aakhira ay idin xasuusinaysaaye booqda xabaalaha marka ziyaarada xabaalaha la booqanayaa qalbigay jilcinaysaa oo khaasatan markay habeen tahayna waa ka xag jirtaa waa habeen madow meeshii owaaqla oo cidla'a ah. ciid tuuran mooye waxba aanad arkayn halkaad marka waxaweyan halkaa tagto oo guduhuna ka sii madow yahay xabaasha hoosteedu qof marka waxaweyaan ilaahay u nuuray mooyaane xabaasha gudaheeduna waa ka sii madowdi dushii bannaanayd baad aragtaayoo ay tahay markiisa mugdi ay tahay khaasatan habeennada gudcurka ay tahay dee wax la arkaya ma jiro waa dem bal ka warran markaysaa xabaasha gudaheeda qofka ku jira ee markaysa markaa lagu ciiddana marka waxa lagu rogay ee halkaa lagu duugay mid waxa weeye sababtii camalkiisa ilaahay ugu nuuro oo u iftiimiyo yaa ilaahay u nuuro mooyaane dee kii kale wuxuu ku sugan yahay meel aad u madow ayuu ku sugan yahay y marka ruux inuu xaqiiqsado oo markaa waxaweeye uu xasuusto inuu halkaasi u dambayso ou ka fikiro aakhiruu ku xasuusanay amwaaddina waa loo samafalaya waa loo ducaynaya ya waa duca loo ducaynaayo waa ixsaan ilmeyit dadka qaar waxay ku bedeleen in yagii xaduuraan ay yidhahdaan ilaahay noo bari amaba ay gargaar weydiistaanoo iyagii istikaaso iyo markaa barye iyo yani markaa ay weydiistaan iyadoo ruuxa camalkiisi xidhan yahay isaga idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min alaa sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi aw waladin saalixin yadcuu lah isagii baa duca u baahan markaasay qaarna xaduurayaan oo ku bedelayaan inay isagii baryaan inay isagii yidhaahdaan marka ilaahay noo bari halkii u ducayn lahaa ayuu leeyahay marka waxa weeye yani isagaan markaa weydiisanaya waxa ilaahay sii yani ama waxaan uga jeedaa marka inuu ilaah ii baryo yani saas dadka qaar ay leeyihin yani sunnadii nabiga sala allahu alay wasalam waa ducada loo ducaynaayo wey saasaan ummadda ku irshaadiyo o ku hanuuniye xadiis kale waxaa ku soo asalaamu calaykum ahla diyaari min almu'miniina walmuslimiina wa ina in sha allahu bikum laaxiquun nas'al allah lana walakum alcaafiya antum salafuna wa naxnu bilasar yani saas waa yani labada ti la yidhahdaaba waa mashruuc wey waa mashruuc wey wa inaa in sha allahu bikum laaxiquun haddii maadaama la xaqiiqsan yahay kollayba inuu dhimanayno nebiguna ogaa inuu dhimanaayo maxaa in sha allahu lagu daray culammadu waxay dhahen waa litabaruk waa barakaysi laga barakaysanaayo waxaa kaloo la yidhi asalka dee ha la haleelaye xabaalahan markaysaga markaa in lagu haleelaayo isla kuwan markaysaga lagu aasi doono dee ruuxu ma oga marka xaggaa dee tacliiq bay ka noqon karta laakiin wejiga tabarugee horaa fiican shay muxaqaqoo la hubo in insha allahu la gelin karo litabaruk ayaa laga qaadanaya maadaama mustaqbali yahay wax soo socda xadiidka kun iyo toddobiyo soddon dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo lix iyo afartan wa abu hureyre wuxuu ka soo wariyey imaam muslim ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam qaal in rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi alaa adullukum calaa maa yamxu allahu bihi alkhataaya ma idinka warramaa wuxuu ilaahay ku masaxayo ku baabi'inayo dembiyada wayarfacu bihi darajaat uuna ilaahay ku kor yeelayo derajooyinka ma idinka warramaa qaaluu bala yaa rasuula allah waxay yidhahdeen haa rasuulka ilahay nooga warran qaala wuxu uhi isbaaqu alwuduu'i cala almakaarih waa weysada in la dhammaystiro cala almakaarih waxyaalaha la karaahiyeysanayo qabowyada daran korkooda in weysada lagu dhammaystiro makaarihidii waxaa soo gelaya qabowga daran iyo biyoyaroodka iyo baa soo geliyey yaa biyihii markay yar yihiin oo qaliil yihiin ay biyihiiba wedhiidh noqdaan xaaladda caynkaasa weysadii in la dhammaystira waa soo gelis qabowgu markuu daran yahayna waa soo gelis waa makaarih labaduba wa kasratu alkhutaa ila almasaajid tallaabooyinku farabadnida ay fara badan yihiin weeye ila almasaajidi masaajidda xaggooda loo tallaabsanayo in la badiyo masaajidda socodka loo soconayo waintidaaru salaati bacda asalaa iyo in salaad la sugo salaadda dabadeed oo salaad baa lagu tukaday markaasaa ilaa salaadda kalea lagu jiraya masjidka oo lagu sugayaa salaaddii fadalikum aribaad taasi waxay tahay waa naftii oo lagu xabisayo taacada ya ribaad waxaa la yidhaahdaa yacni jihaadka markuu qofku naftiisa faranta ku xabiso markuu meesha faranta joogee nafta marka halkaa uu ku sugo aanu ka imanin taasaa ribaada la yidhahda marka waxaa laga tilmaamaya waa taacadii iyo waxyaalihii khayraadkaee taacaadka ahaa oo nafta lagu xabisayo lagu joogtaynayo wey fadalikum aribaad taasi waxay tahay waa naftii oo taacada lagu xabisayo oo ka dhigan marka farantii nafta lagu xabisaay farantii jihaadka ahayd rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanaya weysada in la dhammaystiro oo la kaamil yeelaa inay ka mid tahay fadaaisha inay ka mid ya fadaaisha inay ka mid tahay dembiyada lagu daadinayo waxyaalaha fadliga leh inay ka mid tahay dembiyadana lagu daadinayo darajaadkana lagu koryeela yacnii dhammaystirka waysadii la dhammaystiro mid walba waa lagu helaya dembina waa lagu daadinayaa darajaadna waa lagu koryeelaya marka isbaaqu waa itmaamkiiyo dhammaystiranka wey la dhammaystiro wa asbaqa calaykum nicamahu daahiratan wa baatinah marka waxaweye akmala ayaa loo jeeda marka ikmaal wuduu baa macnuhu dhacay marka si wanaagsan in loo weysaysto weysada in la dhammaystiro khaasatan wakhtiyada qabowyada darani jiraan iyo tallaabada in la farabadiyo masaajidda loo qaadaayo oo salaadba kastaba masjidka la qabto yacni waa loo kacaya xaggii masjidka waana laga soo noqonaya tallaabo kastana fadiile iyo darajaa lagu helaya iyo salaad in salaad lagu sugo liajli illaah ilaahay dartii baa salaad salaad loogu sugaya waxay ka mid tahy iyaduna waxyaalaha markaa lagu helayo darajaad in lagu kor yeelo dembiyadana lagu daadiyo xadiiska kun iyo siddeed iyo soddon wa can abi malikin alashcariy abi malik alashcari waxaa imaam muslim ka soo wariyey qaala inuu yihi qaala rasul ulahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi altuhuuru shatru liimaan altuhuuru tahaaro qaadashadu shatru liimaan iimaanka nuskii weeye rawaahu muslim muslim baa soo wariyey waa qayb iimaankii ka mid a ah. altuhuur ta'du waa godan tahay marka waa tahaaro qaadashada weeye dahaaro qaadashada weeye altahuur waxaa la yidhahdaa marka ta'da la kordhigo waxa lagu dahaaro qaatee wax daahirinaya ayaa waxaa la yidhaahdaa tahuur wa min alsamaa'i maa'an tahuura ta'du markaa waa kordhiganta yacni waa daahir mutahira waa wixii lagu dahaaro qaadanayo adtuhuurna waa dahaaro qaadashada lafteeda tahaaradii tatahur lala imanayo sida weysaysigii iyo janaabada in laga maydho iyo weysada in la weyse qaato iyo ashyaada noocaasa ayay markaa uhuurku noqonayaan dada marka la gudo waa ficilkii la samaynayo waa masderkii marka tahaaro qaadashadaasi atatahur baa macnuhu u dhacayaaye shatruliimaan iimaanka qayb ka mida wey waa iimaanka nuski iimaankana wuxuu u qaybsan yahay wax daahira iyo wax baatino mid walba u qaybsan yahay marka waxa weeye waa qayb weyn oo iimaanka ka mida weeyaan marka fadiilada weysadu leedahay waa soo gelaysaa iyo janaaba kamaydhadku mid waliba waa soo gelayaan duhuurkay soo gelayaan iimaankuna shucab buu ka kooban yahy aliimaanu bidcun wa sabcuuna shucba faaclaaha qawlu laa ilaaha ila allah wa adnaha imaadat lada can ariiq yacnii iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood riwaayaadka qaarkoodna waxay sheegayaan dhowr iyo lixdan qaybood weeye fa aclaaha qawlu laa ilaaha ila allah shucabka iimaanka waxaa ugu koreeya orodka la odhanaayo laa ilaaha ila allah wa adnaaha waxaa ugu hooseeya imaatat aladaa can ariiq waddada in laga baydhiyo waxa dadka dhibaya waxay ee qaybaha iimaanka laakiin waa qaybta ugu hoosaysa haddaba shatri mar baa loo isticmaalaa uun wax ka mida kala barhkii rasmiga ahaa ee labada shay isla ekaayeen aan looga jeedin ee laga tilmaamayaa waa qayb ka mida markaysa waxaan iimaankii looga jeeda waayo shucabka iimaanku waa fara badan yihin waqad sabaqa bituulihi fii baabi asabri waana ku soo hormaray bituulihi xaaluu dheerarkiisa ku dheehan yahay xadiidku fii baabi sabri baabkii sabri buu ku soo hormaray ee abwaabtii hore ahaa wa fi lbaabi xadiisu camri bni cabasata radia allahu canhu alsaabiqu fii aakhiri baabi alrajaa baabkan waxaa ku sugan oo u deliila xadiisu camri bni cabasa saxaabiga camri bnu cabase la odhan jiray xadiidkiisii radia allahu canhu xadiidkaasoo assaabiqu ku soo hormaray fii aakhiri baabi alrajaa baabka baaburaja dabayaaqadiisa ama aakhirkiisa ku soo hormaray wa huwa xadiisun cadiimun mushtamilun calaa jumalin min alkhayraat waa xadiis weyn oo koobsanaya calaa jumalin qaybo koobsanaya min alkhayraati khayraadka ka mida ayuu koobsanaya xadiidkaasina daliil buu u yahay waxaanuu tilmaamayey weysada la weyse qaato dembiyadii markaa inay daadinayso dembiyadii oo dhan ay raacayaan ayuu xadiisku waxyaaluhu sheegaya ka mid ahaa xadiiska camr bnu cabas mawdicu shaahidka wuxuu uga jeedaa inta weysada ku saabsan xadiidka kun iyo sagaal iyo soddon wa can cumar bni alkhaaabi radi allahu canhu can inabiy sal allahu aleyh wasalam muslim waxa uu ka soo wariyey cumar bnu alkhadaab isaguna uu nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam qaala inuu yidhi maa minkum min axadin yatawada'u fayubligu aw fayusbiq alwuduu nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam maa minkum min axadin qof idinkama mid aha axadkaasoo yatawada'u weyse qaadanayo weysaysanayo fa yubliqu yacni ku xeel dheeranaya weysada aw fa yusbiqu alwuduu'a ama wuxuu yidhi fa yusbiqu dhammaystiraya alwuduu'a weysada dhammaystiraya labada mid buu yidhi fa yusbiqu miyuu yidhi mise fa yubliqu buu yidhi uma yaquulu dabeedna odhanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ashhadu waxaan qirayaa oo ictiqaadsanahay oo rumaysanahay oo ogeysiinayaa an laa ilaaha ila allah ay annahu shaniye antu waa mukhafafa min ahaqiila laa ilaaha ila allah mid la caabudaa xaq ma aha ila allaahu allah mooyaane waxdahu xaaluu allah keligii yahay ayaa cibaadada xaqii u sugnaatay uluuhyada xaqa ahi laa shariika lahu xaal aan wadaaga lahayn waa labaduba waa xaal waxdahu iyo laa shariika lahu waa laba xaal oo labadu mu'akidataan ah oo midna waxay akidaysaa tawkiidinaysaa nafyiga laa ilaaha ayay adkaynaysaa midna isbaatka ila allaahu ayay tawkiidinaysaa adkaynaysaa yacni saas weeye marka waxdahu ay munfaridan xaalu allah keligii yahay baa uluuhiyada xaqii u sugnaatay laa shariika lahu ay laa mushaarika lahu cid wax la wadaagtaa xaalaynay jirin oo khasaa'istiisa cid la wadaagtaa xaalaynay jirin ayuu allah keligii ahaaday wa ashhadu waxaan qirayaa anna muxammadan in muxammadna cabduhu addoonkii ilaahay yahay wa rasuuluhu iyo rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam inuu yahayna waa qiraya ilaa futixat lahu abwaabu aljannati athamaaniya addoon ma jiro wayse qaata oo deedna sidaa yidhaahdaa ilaa futixat lahu abwaabu aljanna in loo furo mooyaane albaabada jannada albaabadaa jannadu athamaaniyatu sideedda ah yadkhulu min ayiha shaa wuxuu ka gelayaa albaabku doonuu ka gelaya yacnii kuu doono oo markaa albaabada jannada ka mida ayuu ka gelayaa jannada rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey wazaada tirmidiyu tirmidi wuxuu ziyaadiyey haddii la yidhaahdo inta ruwaad la sheego ama inta marka waxawe la sheego xadiiska ciddii soo saartay la yidhaahdo hebel baa saas siyaadiyey ama caalimka ama imaamka ama raawiga ayaa siyaadiyey haddii la yidhahdo loogama jeedo inuu isagu iskaga darsaday waxaa laga tilmaamayaa isagu wuxuu soo wariyey riwaayada iyadoo intaasi la socoto yaa dheeraadkaas iyadoo uu la socdoo ziyaadadaasi ku jirto xadiiska ku soo wariyaa looga jeedaa ee isaga iskaga daray muraadku ma aha sa ayaa loo qaadan marka waxaa laga tilmaamayaa riwaayada tirmidi ziyaada ahaan bay ugu jirtay intan inta kale markuu sheegay ayaa dabeed aakhirka wuxuu ihi allahuma ajcalnii min altawaabiina waajcalnii min almutatahiriin ilaahayow iga yeel min altawaabiina kuwa toobadkeenka badan oo xagga ilaahay u noqoshada badan oo markastay dembaabaan ilaahay u toobad keenaya wajcalnii waxaad iga yeeshaa min almutatahhiriin kuwa markaa tahaaro qaatay oo ilaahay ilaahayow iga yeel tahaaradii waxaa soo gelaysaa yacni altahaaratu waxa weye najaasaadka iyo xadasyadaba in laga tahaaro qaato waxaa kaloo soo gelaya altatahhuru min addunuub dembiyada in layska taahiriyo ayaa markaa soo gelaysa waata ay yidhahdeen taabiciinta qaarkood ina aduhuura bilmaa'i la xasanun in biyaha lagu dahaaro qaataa waa wanaagsan tahay yaa biyaha in lagu dahaaro qaataa waa wanaagsan tahay laakiin e, duhuurka laynoo sheegayaa waxa weeye waa in dunuubta laga daahir noqdo layska nadiifiyo dembiyadii in layska nadiifiyo laga dahaaro qaato taasaa markaa laga tilmaamaya atadahuru min adunuubi walaathaam ziyaadadan culammada qaarkood waa ka hadleen oo waxay yidhaahdeen xoogaa markaa ziyaadadan dacfa ku sugan bay yidhaahdeen marka ahlucilmiga qaarkood baa ka hadlo yidhi xadiiskan kuma saxna ziyaadadan in la socoto kole xadiis kale oo ziyaadadani ku sugnaydna waa jiraa saas aawoodee culamada qaarkood xadiiska kale ayay markaa ku ladheen oo ku quweeyeen oo waxay yidhaahdeen waa dikriga la odhanaayo ayay ka mid tahay yacni marka walow riwaayadan ku dacfiba ha ku sugnaado oo dacfiga ku sugan waxay tahay ninka markaa riwaayada tirmidi ka warinaya cumar ka warinaya ayaa waxaa la yidhi cumar waxba kama maqal abu idriis oo cumar ka warinaya oo riwaayadan markaa la gaar noqday ayaa waxaa la yidhi cumar waxba kama maqal marka inqitaac baa ku sugan inqitaac ayaa ku sugan calaa kulli xaal laakiin xadiis kalaa jira oo ziyaadadani ku sugan tahay marka taasaa bacdi ku quweeyeen oo yidhaahdeen yacni insha allahu taasaa quweynaysa waxaa laga qaadanaya weysada marka la weysaysanayo weysada in la dhammaystira waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya weysada marka laga faaruqo in marka waxaweeye shahaadateynka lagu dhawaaqo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxammadan cabduh warasuuluh waxa fiican marka in lagu sii daro allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahhiriin cidda sidaas marka waxay samaysaa albaabada jannadaee sideedda abaa loo furaa kuu doonuu ka gelaya kuu doono ayuu ka gelaya waxaa laga qaadanaya waxaa ka mid a bushaare loo bushaaraynaayo ciddii markaa weysadaa wanaagsan la timi oo tawxiidkaana ku khatintay bushaarada loo bushaaraynayo fadiilada loo sheegayaa ku sugan waxaa kaloo ku sugan albaabada jannadu inay sideed yihiin baa ku sugan oo sideed albaab marka ay yihiin halka naartu ay ka tahay toddoba albaab ay ka tahay jannadu waa sideed albaab weeye xadiiskanna waa sheegaya inay sideed tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa in isaga la doorgelinaayo albaabada jannada kuu ka gelaayo in la doorgelinayo ayaa markaa laga qaadanay taasna waxaa ku sugan fadiila cadiima ayaa ku sugan waayo nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood in looga yeedhaayo albaab keliya looga yeedhaayo oo dadkii ahlu siyaamka ahaa albaabka baaburayaan baa looga yeedhayaa qaar baa albaab baa looga yeedhayaa markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam la weydiiyo layidhi dad albaabadan jannadoo dhan looga yeedhaa ma jiraan haa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaanu tilmaamay inuu markaa rajaynaayo abubakar inuu ka mid noqdo baabka boqol iyo lix iyo siddeetan baabu fadli adaan wuxuu u baab yahay fadliga adaanka ayuu baab yahay adaanka fadligiisa ayuu baab yahay al aadaan odhan maysidoo ma jiidaysid al aladaan weeyi waa in markaa hamsada aanad jiidin haddaad alaadaan tidhaahdo waxay noqonaysaa jamcu udun oo dhegihii bay noqonaysa dee markaa waa khalad baa markaa noqonaysa marka eedaanka hadda imaalada aynu samayno lafteedu iska aadaankii un noqonaysaa dee aadaan eedaan marka waxawe iyaduun baynu imaalaynay marka sida saxani waxa weeyaan waa adaan in la yidhaahdo yacni marka weeye wa adaanu min allahi waata qur-aanka u timi marka waxa weeye adaan iyo ta'diin labada waa la yidhahdaa ta'diinna waa la yidhaahdaa adaanna waa la yidhahdaa xadiidka kun iyo afartan dabcdaha qaarkoodna waa kun iyo sagaal iyo afartan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal low yaclamu annaasu ma fi nnida'i waasafi alwal hadday dadku ogaan lahaayeen maa fi nidaa'i waxa adaanka ku sugan addimaadda salaadda la addimaayo waasafi alawal iyo safka koowaad waxa ku suganoo fadiilo ah hadday ogaan lahaayeen uma lam yajiduu dabeedna aynay heli lahayn safkaa koowaad ama adaanka addimaadda la addimaayo aynay heli lahayn ilaa an yastahimuu calayhi inay u qori tuurtaan mooye si kale aynay ku heli lahayn lastahamuu calayh waa u qori tuuran lahaayeen si kale haddaynay ku heli lahayn inay u qori tuurtaan mooyaane way u qori tuuran lahaayeen walow yaclamuuna maa fi tahjiiri lastabaquu ilayh wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi tahjiiri waxa kallahaadda ku sugan salaadda loo soo kallahayo oo fadiilo ah hadday ogaan lahaayeen lastabaquu calayhi way u soo beretami lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi alcatamati waxaa salaadda cishe ku sugan wa subxi iyo salaadda subax ku sugan oo fadiilo ah hadday ogaan lahaayeen catamadu waa markay fiidkii tahay oo xoogaa madmadowga noqoto ayaa marka la yidhahda wakhtiga cawayska catamada asal ahaan waxaa loo isticmaali jiray caweyska geela loo caweynaayo oo maaritaanka geela la maalaayo loo caweeyo ayaa catamada la odhan jiray marka salaadda cishana waa dhacday in catama lagu magacaabo lagu itlaaqo maadaama goor fiida salaadda cishe la tukanayo laakiin waxa fiican in cishaa lagu magacaabaa fiican oo xadiis baa jira noocan maa laga fahmaayo in eh, la karaahiyeysanayo catama in lagu magacaabo nooc karaahi ay ku yara suganta maaha aha xaaraan maaha nooc karaahi inay ku jirto oo nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey inuu yihi laa taqlibannakum alacraabu fi ismi salaatikum yacni magaca salaaddiinna reermiyigu yaan idinkaga qaalib noqon ya inaha alcishaau fii kitaab illah cishaa weeye marka catamada markaysa markaa in eh, lagu magacaabo yani waxa weeyaan reer miyiga ayaa tasmiyada noocaasoo kale ah maadaama ay ku magacaabaan yani yan idinkaga haalib noqonoo magacooda marka waxa weyaan yani dee si badan ha u isticmaalina baa muraadka looga jeedaata laakiin in itlaaqan ay xaaraan tahay muraadku maaha badiba magaca sharciga in lagu magacaabaa laga qaadanaya oo alcishaa ah in lagu magacaabaa laga qaadanaya in marmarka qaarkood alcatama la yidhaahdana inaan dhibi ku sugnayn maa laga deliishanaya walow yaclamuuna hadday ogaan lahaayeen maa fi lcatamati salaada cisho waxa ku sugan oo fadli ah iyo wasubxi salaadda subax waxa ku sugan oo fadli ah hadday dadku ogaan lahaayeen la laatowhumaa labadaba way iman lahaayeen salaadda cishe iyo salaadda subaxba walow xabwan walow haba ahaadeen qaar marka waxaweeye gurguuranaya haba ahaadeen ahaadeenbe yani waxaweye waa iman lahaayeen muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alistihaamu aliqtiraac istihaamku waxa weye waa qorituuradka weeye watahjiiru tahjiirkuna altabkiiru ila asalaa waa in salaadda loo soo kallaho weye salaadda in loo soo kallaho weeyaan nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam saddex arrin buu xadiiskan ku sheegay arrinka koowaad waxa weeyaan dadku hadday ogaan lahaayeen waxa addimaadda salaadda la addimaayo ku sugan iyo safka koowaad waxa ku sugan oo khayr iyo baraka ah iyo thawaab ah iyo fadiilo ah hadday ogaan lahaayeen si kalena aynay ku heli karin mooyaane inay qori tuurtaan way qori tuuran lahaayeen oo safkii koowaad haddii meelay ka bannaanaato boos ka bannaanaado oo laba qofoo u simani ay u soo baxaan aynay u kala horraynin ilaa hadday u kala horreeyaan ka u horreeya u xaq leh inuu ka kale ka garbiyo oo dee markaysaa uu isagu galo dulmay noqonaysaa taas waa dulmi laakiin labadii waa u siman yihiinoo yacni waxa weeye isku mar bay u soo baxeen uma kala fan horreeyaan yacni uma kala horreeyaan uma kala dhowa waa u siman yihiin xaaladda caynkaasa haddii waxa weeye si kale aynay ku heleen inay u qori tuurtaan mooyaane qorituuradkay u qori tuurtaan inay bannaantaa laga qaadanayn waayo ashyaada loo siman yahay qorituuradku waa ku bannaanyihin marka hadday ogaan lahaayeen fadiilada ku sugan dee isumay daayeene si kale hadday ku waayaan qorituurad mooyaane u u qori tuuran lahaayeen jamaahiirta culammaduna waxay yidhaahdaan yani aliisaar fi lqurab makruuh ashyaada qurbooyinka ah in qofku isaar sameeyo yidhahdo adigu marka qofkii uga tanaasulo waa karaahiyo umuuraha adduunyada ah baa la door biday iisaarka wa yu'hiruuna cala anfusihim walow kaana bihim khasaasa cuntadii iyo cabitaankii iyo umuuraha adduunyada ah baa isaarka lagu sameeya laakiin shayga qurubaadka ah cidaad ixtiraamayso markaad aragto inaad marka waxa weeye u dayso adigu adiguyo markaa taa may adigu gal intaad uga soo noqoto ta noocaasi waa karaahiya yidhahdeen culammadu jamaahirta culamadu saasay yidhahdeen ya alisaaru fi lqurabi makruuh qaacidaa bay ka dhigeen waxyaalaha qurubaadka iyo cibaadaadka ah ee in marka isaar la sameeyo qofka kale loo doorbidaa waa karaahiyo waa karaahiyo oo maxaa layna amray falyatanaafasi ilmutanaafisuun ha u tartamaanoo ha u beritamaan kuwa u tartamaya de in loo kala dheereeyaa layna amraye in marka waxa weeye laysu daayo taas waxa weeye marka oo la yidhaahdo marka adigu gal intuu uga soo noqdo ta noocaasi marka waxa weyaan yani sax ma ah bay yidhaaheen jamaahirta culammadu saasay yidhahdeen ishkaal baa iman kara ishkaalkaasi wuxuu yahay masalan waxa weeye inan baa isyidhi meeshii gal wuxuu arkay aabbihii dabeedna ma uga soo bixi karaa mise waxa weye iska sii gelayaan odayga safka dambe iskaga tukaday ya yacni xaalka caynkaas hadduu odaygu ka cadhoonayo oo nooc cuquuqoo kaarnima u qaadanayo uu ka cadhoonayo waa inuu marka waxa weeye si aanu waalidku uga cadhoon waa inuu daaya oo markaa geliya laakiin haddii aynay marka ka dhacayn inuu waalidku ka cadhoonaayo uu ku farxaayo khayrku u dheeraynaayo ta noocaasi waxay noqonaysaa inuu marka waxa galaa inuu sidii asalka ay tahay aanu isaar samayn laakiin tan kale hadday ka dhalanayso inuu waalidka cadhoonayo dee ruux ixtiraam daran inuu yahay uu qaadanayo aan ixtiraamayn oo qadarinayn ya oo safkii uga dheeraynayo oo meeshu islahagal markiisa ka horraangelayo ya xaalka caynkaasa yani waxa fiican inuu markiisa marka xan u daayo tani alisaar fi lqurab makruuhuna jumhuurkaa sidaa qaba laakiin hadda qowl kalaa jira oo culamada qaarkood ay leeyihiin waxbaa loo deliishanayaa ibnu taymiye iyo ay ku tageen oo yidhaahdeen waa isaar waa la samayn karaa qofkiina ajar waa ku helaya ajar waa ku helaya yani markaa tilmaamaya cadwigu calaa kulli xaal laakiin siday jumhuurku yidhahdeen waa sida hore wey xadiiska waxaa laga qaadanaya qori tuuradku inuu bannaan yahay adilo kalena waa leedahay saddex nebi baa qori tuurtay fasaahama fa kaana min almudxadiin nebi yuunus waa qori tuurtay nebi zakariyana waa qori tuurtay nebi maxamedna waa qori tuurtay kaana ida araada safaran aqraca bayna nisaa'i madaahibta qaarkood waxay qori tuuradku waa baatil oo waxba qori tuurada lama samayn karo laakiin sida jumhuur ahlicilmi ku tageen waa in qorituuradka wixii loo siman yahay aan loo kala xaqnimo badnayn si kalen lagu kala saari waayo in la qori tuuran karo xadiiska naadilada loo daliishadu ka mid yahay wa kadalika axaadiis kalena waa ku so aroortay axaadiis kalena waa ku so qori tuuradka wax loo kala xaqnimo badan yahay qori tuurad lama samayn karo wakada marka waxa weeye yacni in marka meelaha dee wixii la kala saari waayo wixiina loo siman yahay unbaa la isticmaalaya qori tuuradka ee ashyaada in caam laga dhigaya maaha oo meel walba loo isticmaalayo muraadku saas maaha muraadku saas eh, ma aha oo dee haddii la camimo oo la yidhaahdo wax walba u qori tuuranayna xataa wixii loo kala xaqnimada badnaa de waxay noqonaysaa taasi baatil bay noqonaysaa waxayna noqonaysaa waan tastaqsimu bilazlaam marka taasi waxaweye noocaasay noqonaysaa marka taasi waa madmuum laakiin ashyaadii aan loo kala xaqnimo badnayn ee loo sinnaa ayaa istihaamku imanaya xadiis kale wuxuu ku aroortay dhaxallo duugaabay oo wejigoodii xoogaa la garan waayey nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni waxa weeyaan marka hore qaybiya cadaaladda ku dadaala intaa saa ku qaybsata marka dambena qori tuurta dabeedna markaa dambena mid waliba kakalaha u xalaaleeyo waa mawaarisa darasat dhaxallo markaysagaa duugaabay bay ku saabsanayd marka qori tuuradkii sameeya xadiidkaasina waa tilmaamaya waxaa kaloo soo aroortay nin waxa weeye markaa addoommadiisii buu xoreeyey xoolo kale oo addoommada aan ahaynna maba lahaynba lix addoon buu lahaa fii maradi mawti buu yidhi lixduba oo xor xanuunka geerida waxa la bixiyaana macna alwasiya iska noqotaa dardaaran bay la xukun tahay dee wuxuu dardaarmi karaya inay ulus bay ahayd saddex daloolow dalool ahaan ayay ahayd nebigu calayhi salaatu wasalaam lixdii addoon buu qaybiyey laba iyo laba iyo labuu ka dhigay yani saddex ulus buu ka dhigay dabeedna waa u qori tuura qori tuurku kuwa ku soo baxay ayuu yidhi idinkaa xora kuwiinni kale addoonnimada ku baaqiti ya marka cadigu calaa kulli xaal qori tuuradka axaadiis kala duwan baa ku so aroortay xadiidkan wuxuu kaloo sheegayaa kallahaadda salaada loo soo kallahayo hadday dadku ogaan lahaayeen waxa khayre ku sugan iyo fadiilo ah oo u kala dheerayn lahaayeen hmm, lastabaquu calayh hadday ogaan lahaayeen salaadda cisho iyo salaada subax wax fadli ku jirana way iman lahaayeen kamay maqnaadeen walow iyagoo gurguuranaya ha yimaadaanbe waa iman lahaayeen waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal in waxyaalaha khayraadka ee fadaaisha aad loogu dadaalo ayaa laga qaadanayaa oo laga deliishanaya xadiiska kun iyo koob iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo konton wa can mucaawiyata radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul mucaawiya waxa uu yidhi rasuulkan ka maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu odhanaayo almu'adinuuna atwalu nnaasi acnaaqan yowma alqiyaama kuwa addimaa dadka yagaa ugu dheer acnaaqan xaqa qooraha yacni qoorta yagaa ugu qoor dheer yowma alqiyaamati maalinta qiyaame rawaahu muslim muslim baa soo wariyey waxaa laga tilmaamayaa fadli uu leeyahay adaanku oo dadka addimaa aakhiro ay dadka ka qoordheer yihiin qoordheeraanta culamada qaar waxay ku fasireen in laga tilmaamaayo sharaf in laga tilmaamaayo oo dadka sidaa ay uga muuqdaan ay yihiin qaar ka sharaf badan yacni dadka qaarkood waa hoos baa loo dhigaa waa la yaryareeyaa oo markaasaa waxaa ku jira nooc idlaal ah ama dullayn abaa ku jirta dadka la yaraynaayo imanka dadka kibri jiray oo kale aakhire waxaa la soo saaraa iyagoo dadka ka yaryar amhaal adar qudhaanjadoo kale iyagoo la mid ah dadkii mutakabbiriinta ahaa ee yacni kibreye cantaray iyagoo dadka aan laaleekayn ee qudhaanjadoo kalea la soo saaraa oo dadku marka ay isku taagayaan oo yacni waxa weeyaan taxqiir la xaqirayo ayaa saa loogu yaraynaya dadkii marka addimi jiray dadka ugu yeedhi jiray khayrka ugu yeedhi jiray allaahu akbar allaahu akbar yacnii tawxiidka caddayn jiray oo markaa sare u qaadi jiray dadkana salaadda iyo falaaxa ugu yeedhaayay xayi cala alsalaax xayi cala alfalaax sababtooda ayaa markaa dad badani ku imanayeen salaadda oo ay salaadda ogeysiinayeen inay salaaddii u yimaadaan inay salaaddii u kacaan hadday adaan tahay iyo hadday iqaamo tahay mid walba markaa sharaf ayay markaa mudan yihiin markaa dadka waa ugu sharaf badan yihiin dadka qaarkood waxaa dhacdaa inuu dhididkoodu xakamaynaayo markaa dee iyagu waa ka dheer yihiin dadka waa ka qoor dheer yihiin oo waxaweeye markaa intaa laga tilmaamayo ama laga tilmaamayo waxaweeye xagga sharafta laga tilmaamayo way ka sharaf badan yihiin waa ka sharaf badan yihiin fadligaana weliba markay eh, ixtisaab ay ka tahay adaanku oo ilaahay dartiuna ay u samaynayaan ayna markaysaga yacni shaqo ka dhiganayn ayaa markaa fadiiladaasi ay daahir ku tahay ilahay dartiinu ay u samaynayaan laakiin cid mushaahar ku qaadanaysa aynay ahayn kuwaasaa sii fadli badan waattakhid mu'adinan laa ya'khudu calaa adaanihi ajra maatii xadiis ay ku timi mu'adin yeelo aan adaankiisa iyo addimaaddiisa mushqaayad ku qaadanayn yeelo marka ka yacnii sii fadliga badani kaas weeye marka fadliga adaankaa saasaa xadiiska loogu soo arooriyey sababta markaa dadka ay uga qoor dheeraadeen waa liajli ta'diin waayo alxukmu almucallaqu biwasfin yu'dinu bicilliyati maa minhu lishtiqaaq qaacidada usuuliga waxay tahay haddii xukum lagu xidho wasfi lagu xidho wasfi mushtaqa lagu xidho ida culliqa alxukmu ama tacliiqu alxukmi biwasfin mushtaqin yu'dinu bicilliyati maa minhu lishtiqaaq xukunkii in lagu xidho wasfi mushtaqoo lasoo dhambalay wuxuu ku ogaysiinayaa ama ku garansiinayaa bicilliyati maa minhu lishtiqaaq waxa laga soo ishtiqaaqay oo masdarkeeda ah cillanimadeeda marka almu'adinuun wasfi mushtaqa weeye mu'adiniintaana lagu xidha waxaa laga soo ishtiqaaqay almu'adinuun waa maxay waa alta'diin waa addimaadda waxay dadka uga qoor dheeranayaan liajli ta'diin inay addimi jireen daraaddeed oo ilaahay dartii u addimi jireen taasay uga markaa e, qoor dheeraanayaan dadka sidaasay fadligii adaanka xadiidka usoo soo xadiidka kun iyo labiyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo koob iyo konton wacan cabdillaahi bni cabdiraxmaan ibni abi sacsacata ana aba saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala lahu inii araaka tuxibu alghanama waalbaadiya taabiciga cabdillaahi ibni cabdiraxmaan ibni abi sacsaca la yidhaahdo ayaa wuxuu ka wariyey abaa saciidin alkhudri inuu aba saciidin alkhudri ku yidhi isaga ku yidhi innii araaka tuxibu alghanam innii araaka anigu waxaan kugu ogsoonahay ru'yadu waa cilmiya waa tii labada mafcuul qaadanaysa tuxibu alghanama adhiga inaad jeceshaan kugu ogahay waalbaadiyata iyo baadiyaha inaad jeceshaan kugu ogahay fa idaa kunta fii ghanamika aw baadiyatik fa idaa kunta haddaad ahaato wad ahaan doontaaye fii ghanamika adhigaaga mid ku dhex sugan aw baadiyatika ama baadiyahaaga iyo miyigaaga mid ku dhex sugan aad markaad noqoto faadanta dabeedna aad addinto lisalaati salaadda aad u addinto farfac sawtaka binnidaa farfac sare u qaad sawtaka codkaaga binnidaa'i addimaadda aad addimaysa ee dadka aad ugu yeedhayso salaad iyo khayrka aad ugu yeedhayso ee sare u qaad codka oo sare ula qayli adaanka fa innahu sha'niye laa yasmacu madaa sawti almu'adini ma maqlo madaa sawti almu'adini mu'adinka codkiisu meeshuu gaadhay ghaayada uu gaadhay ma maqlo madaagu waa ghaayadii yoolkii u gaadhayy jinnun jin ma maqlo walaa insun insina ma maqlo walaa shayun shay kalena ma maqlo ilaa shahida lahu yowma alqiyaama inuu maalinta qiyaamaha u markhaati kaca mooyaane yacnii wax kasta oo maqlaa codkaa adaanka ama addimaadda maqlaa aakhira waa u markhaati kacayaan qaala abu saciidin abu saciidin alkhudri waxa uu yidhi samictuhu min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam hadalkaa waxaan ka maqlay ama xadiiskaa waxaan ka maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam ayaan ka maqlay rawaahu albukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa abu saciidin alkhudri ayaa xadiiska soo wariyey wa axadu almuksiriina fi riwaaya saxaabadii werinta badnayd ee axaadiista badnayd buu ka mid ahaa toddobadii saxaabi ee kun xadiis in ka badan soo warisay ayuu markaa ku jiray abu saciid abu saciid alkhudri wa sacd ibnu malik ibni sinaan weeye marka ninkaa taabicigaabu wuxuu ku yidhi waxaan kuga ogaahay inaad markaa baadiyaha iyo miyiga iyo adhiga iyo jeceshahay ayaan kuga ogahay markaa markaad adhigaaga ku dhex sugan tahay oo aad addinto salaadda u addinto codkaaga sare u qaadoo sare ula qayli waxaa laga qaadanaya qofku hadduu xataa keli yahay inuu addimayo jamaaca la tukata haddaanu markaa xataa arkayn adaankii waa la imanayaa waa addimayaa masjid hadduu markaa yacni yimaado oo laga tukaday oo mu'addin iyo imaam maraatiba leh isaga markaa ma addimayo waayo horaa looga addime laakiin hadduu gurigiisa joogo ama baadiyihiisa joogo ama meel cidlaa joogo ama keligii meel ku sugan yahay yacni waxa weeye xaalka caynkaasa waa inuu addimaa qiimaana adaanka iyo iqaamadaas waa inuu markaa la yimaadaa aanu la yimaaddaa marka taas waxa weeye inay markaa tahay mid mashruucu ah ayaa laga qaadanaya cid la tukata ma hayo marka inuu ruuxu yidhaahdo aanu addibin ma aha ee hadduu xataa keligii yaho meel cidlaa ku sugan yahay waa inuu addimaa waana inuu qiimaa codkana intuu markaa lalin karo oo sare u qaadi karo waa inuu sare u qaadaa faa'iidaa ugu jirta waxaa laga yaabaa dad markaa jinoo mu'miniini inay markaas ku baraarugaan eh, adaankiisa qaarkood inay ku xidhaan baa laga yaabaa qaar waxaa laga yaabaa sababtiisa salaadda inay ugu kacaan halkaa khayr buu ka helaya ta kale wax alla waxa maqlo oo dhan baa u markhaati kacaya hadday insi tahay iyo hadday jinni tahay iyo hadday shay kale tahay marka geedkii iyo dhagaxii baa xataa soo geliyey yaa marka walaa shay-un waa min baabi catfi alcaami cala alkhaas shay guud oo caam baa lagu cadfayaa shay caam ah ayaa shay gaara oo khaasa lagu cadfayaa marka cadfulcaami cala alkhaasi bay noqonaysa marka wax kasta oo maqlaa waa u markhaati kacayaan aakhiro waa u markhaati kacayaan marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye aakhire ashyaadu markhaati kacayaanna waa laga qaadanaya shahaadadanna waxay noqonaysaa shahaadatun lahu oo markhaatiga waxa weeye aakhiro la furayaa dee wuxuu u qaybsamaa shahaadatun lahu iyo shahaadatun calayhi marna waa loo markhaati kacayaa isagaa khayr loogu markhaati furayaa marna waa shahaadatun calayhi oo isagaa lagu markhaati kacayaa oo wax xumaan uu sameeyey baa lagu markhaati furayaa marka tani waxa weye waa khayrkii loogu markhaati kacayey weeye marka faa'iida ayaa ugu jirta waxaana laga qaadanayaa ashyaadu inay markhaati kacayaan aakhiro taana waa laga qaadanayaa taasna waa laga qaadanaya siiqada xadiiska nebiga sala allahu alay wasalam marka la sheegaayo saxaabadu laba dariiqay u sheegaan inay marka hore markaa yidhaahdaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulku wuxuu yidhi kada oo ay sheegista rasuulka hormarinayaan inuu sidaa yidhi hormariyaan taa waa dhacdaa mid labaadna waa dhacdaayo xadiiska ka mas'ala ahaan iyagu inay u sheegaan marka hore qowlkooda dabeedna marka dambe ay yidhahdaan nebigiinnii baan ka maqlay calayhi salaatu wasalaam ama rasuulullaahi baan ka maqlay sidaa ay yidhaahdaan marka wuxuu dariiqadii laga badnaa ayuu u sheegay abu saciidin khudri intuu hadalkii sheegay oo isagu markaa cindigiisa calaa sabiili fatwa u sheegay oo ku fatwooday ayuu dabeedna yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan ka maqlay samictuhu min rasuuli sala allahu aleyh wasalam xadiiskana bukhaari baa soo wariyey xadiiska kun iyo saddex iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa kun iyo labiyo konton wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam ida nuudiya bisalaati adbara ashaytaan walahu duraad rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam idaa nuudiya bisalaati haddii salaadda loo dhawaaqo loo addimo adbara shaytaanu shaydaanka ayaa eh, daba jeedinaya dhabar jeedinaya oo markaa cararaya wuxuu markaa dhabar jeedinayaa walahu duraad walxaal lahu isaga uu u sugan yahay shaytaanka duraadun yacni neefi ay u sugan tahay oo xagga dambe neefu ka sii daynayo duraadka waxaa la yidhahdaa waa neefta weliba sanqadha le baa la yidhahdaa yacni fusaa iyo duraad baa kale jira labaduba waa neef markaa xagga dambe ka imanaysa laakiin midna waxa weeye waa markay sanqadh leedahay duraad baa la yidhaahdaa yacni waa dhuusadii sanqadha lahayd fusaana waa markaynan sanqadh lahayn xataa laa yasmaca atadiin wuxuu markaa yani markaa dhuusadana u sii daynaya oo bakhda uga saaraya xataa laa yasmaca si aanu u maqlin atta'diina addimaadda si aanu u maqlin waxay ku tusinaysaa inaysan qadh weynti baashuu isleeyahy kaga gabba codka markaa adaankaa ku maqlin kaa markaa waxa weeyaan qariso bahalsan qaryar maaha fa idaa qudiya annidaa'u marka addimaadda la dhammeeyo aqbala waa soo qaabilaya waa soo jeesanaya waa soo noqonaya xataa idaa suwiba haddana marka la qiimo adbara waa jeesanaya waa daba jeedinaya xataa idaa qudiya ay fa idaa qudiya marka waxa weeye la dhammeeyo attaswiibu iqaamada salaadda la qiimayo marka la dhammeeyo aqbala waa soo qaabilaya aqbala waa soo qaabilaya xataa yakhtira bayna almar'i wa nafsih ilama iyo u kala waswaasiyo bayna almar'i qofka iyo wa nafsihi naftiisa ilaa uu kala waswaasiyo khawaatir ku soo tuuriya waswaso uu sidaa ilaah u ka samaynayo ayuu marka waxaweeye soo qaabilaya ama wuu soo qaabilayaa xataa yakhtira ay liyakhtira kay yakhtira si uu marka waxaweye u waswaasiyo bayna almar'i wa nafsi qofka iyo naftiisa si u kala waswaasiyo oo khawaatir ugu soo tuuro yaquulu wuxuu odhanaya shaytaanku udkur kadaa waxaa xasuusu odhanaya wadkur kadaa waxaa xasuusu odhanaya limaa lam yadkur min qablu wixii markii hore aanu xasuusnayn ayuu odhanaya waxaan xasuuso waxaan xasuuso xataa yadalla arajulu maa yadri kam sallaa xataa yadalla ilaa uu noqonayo alrajulu ninku maa yadri midaan garanayn uu noqonayo kam sallaa imisuu tukaday imise ragcadood buu tukaday ilaa aanu ka garanayn ayuu waswaasinaya mutafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay attaswiibu aliqaama taswiibku waa iqaamada iqaamada weeye xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa shaytaanku adaanka inuu ka cararo oo aanu u adkaysan karin adaanka iyo iqaamada mid walba inuu ka cararo ayaa xadiidku tilmaamaya taasina waxay ka mid tahay min fadli aladaan adaanka fadligiisay ka mid nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam marka la addimo shaydaankii waa dhabar jeedinaya waa cararayaa isagoo waxaweeye neeftaa uu sii daynayana ee uu xagga dambe ka sii daynayana isku qarinaya yacni dhuusadaa bakhda ka saaraya ayuu markaa cararaya weliba markaa waxaweye codkaas ee dhuusadana wuxuu uga jeedaa si aanu adaanka u maqlin iyo cararka u cararayo cararka uu cararaayo iyo dhuusada uu isku qarinayo yacni wuxuu uga jeedaa si aanu addimaadda u maqlin buu uga jeedaa waxaa ka muuqata adaanku inuu aad u dhibayo yacni aad iyo aad inuu u dhibaayo aanu adkaysan karayn ayaa ka muuqata marka adaanka la dhammeeyo haddana soo noqonaya waa khannaaso dee waa noqnoqod badan yahay marna waa cararaya marna waa soo noqonaya marna waa cararaya marna waa soo noqonaya waa mahadhe ya ma hadhayo wuxuu doonayaa qofkaas siduu u waswaasin lahaa khayrka siduu uga mashquulin lahaa hadduu xataa khayrkii ka kaxayn kari waayo siduu marka weeye qalbigiisii uga mashquulin lahaayo sahwi iyo wax la mida ugu xambaari lahaa khushuucdii iyo waxyaalaha caynkaas iyo tadaburkii waxaasoo dhan say uga maqnaan lahaayeen waa cadow yacni laynagu salliday oo yacni shaqo kale aan lahayn sheekh culammadii hore ka mida ah la weydiiyo o shaytaanku ma seexdaa inuu culammadii taabiciinta ka mid ahaa baan filaya markaasu idan lastaraxnaa saaca hadduu seexan lahaa saacad baynu nasan lahay saacad ayaynu nasan lahay markaa seexasha ma jirto yacnii hurdadii waxba ugama baahna yacni waxaa weeye wuxuu u taagan yahay siduu dadka u lumin lahaa cibaadada uga fasahaadin lahaa sharka ugu jiidi lahaa saasuu u taagan yahay waxaa kaloo laynoo sheegaya isagoo salaaddii ruuxu tukanaya inuu shaytaankii haddana waswaasinayo oo tukashada uu tukanaayo iyo qur-aanku ku akhrinayo taa inaanu ka cararayn ee uu doonaayo inuu ka kharribo yacani dhib ha ku ahaato laakiin taa waa u adkaysanaya waxaanu doonayaa qof walba gaarkiisa inuu waswaasiyo doonayo waxyaale qofku xataa uu ilowsanaa ayuu xasuusinaya cid colaadii ka dhaxaysay cid hadal ku tidhi war hebel markuu saa kugu lahaa muxuu uga jeeda xataa wakhtiyada qaarkood waxaa dhacda inuu xasuusiyo wax adduunyo ahoo uu garan waayey meeshuu dhigay amaba ka lumay ayuu wuxuu odhanayaa wasodigii halkaa geliyey waayo dee adduunyada iyo diinka agtiisa dee adduunyadaa sahlan xaqiiqaduna waxay tahay marka horeba dee se adduunyadaa sahlan qofkan inuu anfaco dooni maayo laakiin markay isu taagtay inuu marka waxaa weeye diinkii u nabad galo ruuxan oo waswaaskiiyo waxaasoo kale uu ka badbaado oo salaaddiisu u dhammaystiranto iyo in salaaddii ka mashquuliyo salaadda ka nuqsaamiyo walow adduunyadiisu ha u dhammaystirantee shaytaankii wuxuu dooranayaa adduunyadiisu inay u dhammaystiranto ya oo markaasuu xasuusinaya waxyaale uu ilaawey markaasuu odhanaya wadigii halkaa geliyey haddaba wuxuu garan waayey addunya uu garan waayey meel alle meel u geliyey maal uu garan waayey ama dahab ama lacag meel alle meeshuu geliyey uu garan waayey ayuu xasuusinayaa shaytaan waa siduu marka waxa weeye cibaadadan uga mashquuliya uga jeeda udkur kada udkur kada lima lam yadkur min qablu ilaa uu kala garan waayo imisuu tukaday imisaa tukatay aanu kala garanayn cadadka aad tukatay waa intee ilaa aanu kala saxay xadiiska kun iyo afariyo afartan can cabdilaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul cabdulaahi bni camr bni caas waxau yidhi waxa uu sheegay annahu samica rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam inuu maqlay rasuulkii ilaahay yaquulu xaalu odhanaayo idaa samictum annidaa'a faquuluu mila ma yaquul idaa samictum haddaad maqashaan annidaa'a adaanka haddaad maqashaan addimaadda faquuluu waxaad tidhaahdaan mila maa yaquulu ay mila aladii yaquuluhu lmu'adin mu'adinku wuxuu odhanaayo wax la mida markaa dhaha ama mila qowlihi odhaahdiisa mid la mida dhaha uma salluu calaya intaa kadibna igu salliya ayaa nebigu yidhi calayhi asalaatu wassalaam fa innahu shaaniye man sallaa calaya salaatan sala allahu calayhi biha cashra man sallaa ku kastoo salliya calaya korkayga igu salliya salaatan salli igu salliya sala allahu calayhi biha cashra ilaahay toban goor ayuu ku salliyaa toban salli ayuu ku salliyaa suma salu allaha liya alwasiila intaa dabadeed ilaahay iga barya alwasiilata yacni dhowaanshaaan allah u dhowaanayo ilaahay iiga barya alwasiiladu waa altaqarub ila allah waa in allah aan u dhowaado yacni allah iiga barya waa dhowaansho ka siyaadaa dhowaanshaha dadka kale u dhowaanayaan waa inuu noqdo yacni marka axadka ugu dhow ilaahay yacni marka xagga fadliga iyo derajada marka laga eegiyo sawaabka iyo wanaagga ruuxa ilaahay ugu dhow ee ugu mansilada weyn inuu noqdo yacni ilaahay iiga barya fainaha manzilatun fi ljannati laa tanbagii ila licabdin min cibaadi illaah fa innaha wasiiladu mansilatun waa maqaam iyo derajo weeye waa derajo weeye fi ljannati jannada ku sugan derajadaasoo laa tanbagii ila licabdin aan u suuragal ahayn u habboonayn waxaa looga jeeda aan u suuragal ahayn inuu gaadho ilaa licabdin addoon mooyaane cid kale aynay u suuragal ahayn inay u sugnaato addoonkaasoo min cibaadi addoommada ilaahay ka mida yacni waxa weeye waa darajada ugu koraynta badan alwasiilana waa maa yutawasalu ila allah ay maa yutaqarabu ila allah waxa allah loogu dhowaadaa la yidhaahdaa marka qurbadii allah loo dhowaanayey oo cidda ugu dhow la noqonayey ayaa wasiiladan looga jeedaa waa wasiila khaasa ila wasiilada marka waxa weyaan yani muuminiinta laga rabaa waa wasiilo caam ah wabtaguu ilayhi alwasiila ay maa yutawasalu ilayhi min alqurubaat waxaa allah loogu dhowaado raadiya oo iimaanka iimaankiiyo camalka saalixa ah laakiin tan waxaa loo jeedaa mansilada ugu korraysa ee rabbi loogu dhowaansha badan yahay taasaa laga tilmaamaya wa arjuu an akuuna ana hu nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan rajaynayaa an akuuna inaan noqdo ana anigu huwa addoonkaa inaan noqdo derajadaa wasiilada gaadhay mansiladaa korraynta badan faman sa'ala liya alwasiila ku kastoo ilaahay ii weydiiyo wasiilo ii weydiiya xallat lahu ashafaaca waxaa u waajibaysaa shafaacadaydii baa u waajibaysa xalla min alxuluulkii inay tahay oo markaysaga degganaanshihi ay tahay waa ku degaysaa markaa lahu maadaama calayhi lama odhanee laam lagu gudbiyey in wajabo la tadmiiniyey ay wajabat lahu waxaa u waajibaysaa alshafaaca shafaaca u waajibaysa rawaahu muslim muslim ayaa soo wariye xadiidka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi adaanka marka la addimayo idinkuna ka dabadhaha mu'addinku intuu odhanaayo in la mida ka dabadhaha oo markuu allaahu akbar allaahu akbar yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar idinkuna intii in leeg leegdhaha wahakada ilaa aakhirka laga gaadhayo waxaase markaa laga reebay oo xadiid kale ku soo arooray ee xaycalataynka in la odhanaayo laa xawla walaa quwata ila billaah oo lala imanaayo xawlaqa yacni marka xawlaqa in lala imanaayo laa xawla walaa quwata ila billaah in la odhanaayo marka uu yidhaahdo xayi cala asalaah iyo xayi cala alfalaax labadaa mid walba waxaa la odhanayaa laa xawla walaa quwata ila billaah ayaa la odhanaya inta kale laakiin mu'addinku alfaaddii uu ku addimay iyo kelimaadkii uu ku addimaa laga daba odhanaya kelimaadkiiba laga daba odhanaya xadiiska sidaa ku soo aroore ee xaycalataynka laa xawla walaa quwata ila billaah in la yidhaahdaana waa qawi oo waa haabit waa sugan yahay markaa sidaas aawoodee cumuumka xadiidka kaasaa laga reebay yacni xayi cala alsalaa iyo xayi cala alfalaax in laa xawla walaa quwata ilaa billaah maqaamkooda la yidhaahdo qofka ka daba odhanaya odhanaya ka warran hadduu markaa salaaddii subax adimaayo oo khayrun min annowm uu yidhaahdo culammada shaaficiyadu waxay yidhaahdaan wuxuu odhanayaa markaa sadaqta wa bariirta oo run baad sheegtay wa bariirta raadu way hoos dhigan tahay yacnii biri iyo wanaag baanad la timi caynkaasay yidhahdeen calaa kulli xaal waxaa ku soo arooray xadiis daciifa ku soo arooray xadiiskaasi ma sugna waa daciif kama sugna nebiga calayhi salaatu wasalaam kama sugna maadaama xadiiskaasi aanu sugnayn cumuumka xadiisku intuu sheegaayaa lagu camal falayaa yacni yustasxabu cumuumuh caamnimadiisaa la istisxaabayaa faquuluu mila maa yaquul xadiiska laa xawla walaa quwata ila billah sheegayaana muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka cumuumkaa la istisxaabaya oo waxaa la odhanayaa inta uu yidhi baa laga daba odhanaya waayo in laga reebaayo wax kale la odhanayo daliil uma hayno daliil saxiixa uma hayno cidda la yidhi ka daba dhaha waxaa weeye waa ciddii aan mu'addinka ahayn mu'addinku isagu laftiisu hadalkiisii ma ka daba odhanayaa oo markuu ka faaruqo adaankii intii ma soo naqtiimayaa si uu dadka kale isaguna intay odhanayeen uu u yidhaahdo waxaa la odhanayaa maya isagu marka waxa weeye intan waa yidhi dadka kale inay soo gaadhaan baa marka la doonayo intii ay ka daba yidhaahdaan alfaaddiisii oo kale ilaahay ay ku dikriyaan oo ku xusaan oo rabbi ku ammaanaan saasaa loo yidhi marka waxaa ka daba dhaha laakiin isagu waa yidhi ficlan ya waa kii laga daba odhanaayo ee hadalkiisa la ajiibaayo yacni weeyaan inta kaluunbuu isagu la wadaagaya uma salluu calay nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam marka intii aa ka daba tidhaahdaan kadib igu salliya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ku salliya salliga nebiga lagu salliya fadligiisa wax ka miduu sheegay oo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka mar hal mar igu salliya ilaahay baa toban goor ku salliya man jaa'a bilxasanati falahu cashru amhaaliha ya toban goor baa ilaahay ku salliya waxaana sawaabkii laga dhigay in ilaahay ku salliyo aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku ahaa baa lagu abaalmarinayaa salli buu la yimi uu ku sallinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay ku abaalmariyey inuu allah ku salliyo oo weliba toban goor ku salliyo waa fadiilo weyn weeye weliba fadaa'il kalena waa soo aroortay oo markaa waxa weye loo sheegay salliga nebiga sala allahu aleyh wasalam kolay maqaam buu leeyahay insha allah waa iman doonaa fadligiis uma salu llaha liya alwasiila kadibna ilaahay wasiilada iiga barya oo ducada inoo iman doontee xadiidka jaabir ku sugan ku duceeyaa looga jeeda allahuma rabba hadihi adacwati attaammati waasalaati alqaa'imati aati muxamada ilwasiilata walfadiilata wabcahu maqaaman maxmuudan aladii wacadtah yacnii ducadaa in nabiga loogu duceeyo calayhi asalaatu wassalaam ayaa looga jeeda wasiilada ilaahay iga barya wasiiladiina nebigu waa fasiro wuxuu ku fasiray waa derajo jannada ku suganoo addoon keliyunbay u sugnaanaysaa mid labaad u sugnaan mayso dee waa wasiilada ilaahay ugu dhowaanshaha badan ee ugu fadliga badan ee ugu derajada koraysa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan rajaynayaa inaan anigu noqdo inaan aniga noqdo addoonkaa la siinayo derajadaas ay u sugnaanaysa marka ummaddii nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markaa amray inay ilaahay u baryaan marka waxaa ku sugan in nebigu sala allahu aleyh wasalam ummaddiisa ajarka la doonayo ducada ay nebiga u ducaynayaan inay sawaab iyo ajar ka helaan inuu doonayo ta kale mansiladaana inay ku sii caawiyaan inuu uga jeedo taasna inuu ku sii caawiyaan inuu uga jeedo marka si uu markaa sawaab iyo ajar ay u helaanna inay waxa weeye ducadaa sameeyaan oo la yimaadaan oo iyagana deedna looga sawaabiyo weliba ay shafaacana ku gaadhaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uga jeedaa waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ciddii ilaahay wasiilada uga barida nebiga calayhi salaatu wasalaam shafaacadiisa ayaa u waajibaysa shafaacada nebiga sala allahu aleyh wasalam baa u waajibaysa cidda uga baridama waxaa looga jeedaa ruuxa hal mar uga barya mise waxaa looga jeedaa ruuxa daa'imo muwaadaba la yimaada addaahir sida muuqataa waa in looga jeedo ruuxa daa'ima ee joogteeyey in laga tilmaamaa laakiin markaa ruuxii hal mar ilaahay uga baryayba shafaacada u waajibaysaa wejigaasi waa baciid in looga jeedo waxaa laga tilmaamayaa ruuxii yacni waxaweye markastoo mu'addinku addimaayo adaankii u maqlo yacni sidaa yeelaya oo waxaweeye yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay u baryaya oo u weydiinaya ilaahay wasiilada inuu markaa siiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu wasiilada siiyo ruuxaasaa shafaacada nebigu sala allahu alay wasalam u waajibaysa waxaa kaloo laga qaadanaya ihbaatu shafaaca nebiga calayhi salaatu wasalaam shafaaca in loo sugaayo ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ducada ruuxa nebiga ugu duceeya inay shafaaco u sababayso walow kaana min ahli dunuub nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxau ihi shafaacatii liahli ilkabaa'iri min ummatii shafaacadaydu waxay u sugnaatay dadka ahlulkabaa'irkee dembiyada waaweyn u heelka ah dembiyada waaweyn u saaxiibka ah ee ummaddayda ka mida ayaa shafaacadaydu u sugnaataa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ama waxaa looga jeedaa kuwii ka toobad keenay dembiyada kabaa'irtaa mise kuwaan ka toobad keenin qolyo lumay oo muctasile la yidhahdaa waxay yidhaahdeen cid ahlulkabaa'ir oo dembiyadii kabaa'irta ahayd ku raran in loo shafeeco qaadaa naarna laga baajiyaa ma dhici karta bay yidhahdeen ilaaba ilaa waa inuu waciidku ku fulaa qowlkooduna waa baatil waa baatil baatil la kor saaray oo cidda ahlulkabaa'irka ee kabaa'irta xambaarsan inuu waciidku ilaaba ilaa ku fulayaa dee waa madhab iyo tariiqo baatila weeyo oo nusuustii adillada ka hor imanaysa weeye wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa yacnii allah wuxuu yidhi gaalnimo wixii ka sokeeya ciddii markaa ku dhimatay aan ka toobad keenin ilaahay waa u dhaafaa hadduu doono u dembi dhaafaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa loogamana jeedo aayadda ciddii toobad keentay loogama jeedo bidaliil in la kala farqiyey shirkiga iyo maa duuna shirki maxaa la kala duwey dembigii gaalnimada ahaa iyo gaalnimada dembigii ka sokeeyaa la kala duway haddii toobadkeene looga jeedana dee toobadkeenaha ka toobadkeenay shirkigaba ilaahay waa ka dhaafayaa binnasi waalijmaac yaa hadduu qofku kufri ka toobad keeno waa laga dhaafayaa qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfar lahum maa qad salaf waxaad ku tidhahdaa kuwa gaalada ah hadday ka reebtoomaan kufriga waa loo dhaafayaa wixii markaa hormaray waa laga cafinaya waa loo dhaafaya yaa gaaladii waa islaami karaan yacni waxa weeye muslimiintuna ijmaac ay ku ijmaacsan yihiin gaalka islaama ee toobad keena ee kufrigiiyo gaalnimadii ka soo noqda inuu ilaahay u dhaafayo waa lagu ijmaacsan yahay waa bilijmac yacni saas weeye amaa calimta ana alislaama yajubu maa qablah marka haddii kii toobad keenaye looga jeedi lahaa shirkiga lagama saareen aayaddan awalkeeda maxaa uu ilaahay yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa cidda toobad keenta dunuubtao dhan baa laga dhaafaya sida aayadda zumarba sheegayso ina allaha yakfiru adunuuba jamiica ilaahay dembiyaduu dhaafayaa dhammaantood buu dhaafaya kulligood waa dhaafaya waxaa looga jeedaa kii taa'ibkee toobad keenaa looga jeeda ahlucilmiga qaarkood markay labada aayadood kulminayaan waxay yidhaahdaan yani huna khasa wacallaq wa hunaaka cammama wa atlaq labada mawdic markay kala sheegayaan aayadda suuratu nisaa khasa wa callaq waa khasisay oo dembiyadii baa la kala duwo oo wax laga reebay oo gaalnimo iyo khayrkood baa loo kala saaray marka khasa maxaa lagu gaar yeelay kuwa la dhaafaayo maa duuna shirki wa callaq mashii'ana waa lagu xidhay mutlaq lagama dhigin khasa wa waayo waxaa looga jeedaa kii aan toobad keenine ku dhintay baa looga jeedaa gaalnimo hadduu ku dhinto laga dhaafi maayo aanu ka toobadkeenin maa duuna shirki gaalnimada waxa ka sokeeya hadduu ku dhinto waa kabaa'irtiiye iyada waa taxta almashii'a taxta khatari almashii'a khatartii mashii'adu hoos yaallaa ya wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa xadiiskii cubaadaana sii caddaynaayo ee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman lam ya'ti bihinna falaysa lahu cinda allaahi cahdun in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canh kaan salaadaha shanta alla iman ilahay agtiisa ballan kuma leh riwaayaadka qaarkood alfaaddoodu waxay tahay waman lam yuxaafid calayhinna falaysa lahu cinda allaahi cahdun kaan shanta salaadood ilaalin ilahay agtiisa ballan kuma leh ee salaadihii sagsaaga ilahay agtiisa ballan kuma leh in sha'a cadabahu wa in sha'a cafaa canh hadduu doono ilaahay waa cadaabayaa hadduu doonana waa cafinayaan wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa saasaa laga tilmaamaya aayadda suuratu zumarna cammama waa atlaq waa cammimay oo dembiyadii lama kala reebin ina allaha yakfiru adunuuba jamiica wa atlaq waana itlaaqo mashii'a kuma xidhin shay majzuuma laga dhigay inu ilahay dembi dhaafayo marka waxa weeye waxay ku saabsantahay aayadda suuratu zumar cidda taa'ibkee ka toobad keentay towbad saxiixa ah bay ku saabsantah taasay ku saabsantay sabanuzuulkuna waaba sii caddaynaya waxay ku soo degtay dad waxa weeye markaa gaalnimo iyo waxa weeye markaa zino iyo dil intaba la yimid dabeedna yidhi toobad maleena naxariistii ilaahay markaa ka quustay ya oo is yidhi dee markaa waxba dee markaa laydinka aqbali maayo sababta noocaasay ku soo degtay inay toobad keenaan waa doonaya lakiin waxayse ar baa laydinka aqbali waaya jaraa'imta aad timaadeen iyo xumaanta aad timaadeen weynaanshaha ay weyn tahay daraaddeed markaasaa aayaddu ku soo degtay wahaakada marka shafaacatii liahli alkabaa'iri min ummatii kuma saabsana cid ka toobad keentay waa midda labaadee hadday ka toobad keenaan ahlulkabaa'ir maba ahaba kabiiradu waa ka hadhay kii gaalka ahaan jiree toobad keenee soo islaamay miyuu ahlu kufri yahay maya waa muslim kufrigii waa ka baxay kii kabaa'irta u ehelka ahaa ee kabaa'irtiiyo dembiyadii waaweynaa ka toobad keenay tawba saxiixa ahlukabiira maba ahaba attaa'ibu min addambi kaman laa demba lah waatii xadiidka lagu soo wariyey in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ka dembi ka toobad keenaa wuxuu la mid yahay sidii midaan dembi lahayn oo kaluu la mid yahay xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa arjuu iyo in sha allahu inaan la kulminayn shay mustaqbaliya iyaday tahay nebigu ma odhan calayhi asalaatu wasalaam wa an akuuna ana huwa in shaa allah laa yujmacu bayna arjuu wa in shaa allah arjuu iyo in sha allahu lama kulmiyo xadiiskanoo keliyana ma ahay axaadiis mutacadida ku soo aroortay marka uu nebigu arjuu yidhaha saasaan rajaynayaa ma raacin jirin marka in sha allahu ma raacin jirin halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk